ay fiqiga u qeybiyeen afar rubuc rubucii cibaadaadka waynu ka soo baxnay kii mucaamalaadkana bixamdi illaahi tacaala waynu ka soo baxnay iminka waxaynu gelaynaa rubucii nikaax oo aimada shaaficiyadu ay rubuca saddexaad ka dhigaan iyadoo munaasabada rubucani inuu halka noqdaana ay tahay qofku dee markii uu caqliyaysto cibaadadiibuu u baahanayaa markii uu qaangaadhana mucaamalaadkii buu gelayaa guurku waa goor dambe qofku isagoo in muddoa waxna iibsanayey waxna iibinayey waxna kiraysanayey wax maaragtay hibeynayey ama isagu wax maaragtay qaadanayey oo dee mucaamalaadkii muddo badan ku soo jiray ayuu markaa kadib haddana guursanaya oo guurku goor dambe ayuu noqonay nikaaxii markaa waxaa la soconaya guurku dee waa unkidii ama aasaaskii qoyska aasaaska iyo caqdigaasi axkaamtiisa halkan waa lagu arki doona waxyaalaha ka ratibmayana waa la arki doona markii reerkii uu dhismo axkaam baa imanaysa labadii sawj waxyaalaa dhexdhici kara caruur baa imanaysa biil iyo nafaqooyin baa loo baahanaya howlahaasoo dhan wax alla wixii arrimaha qoyska ahaa ayaa halkan lagaga waramaya qolyahan mucaasiriintu waxay u yaqaanaan fiqhu lusra ama fiqiga qoyska iyay u yaqaanaan rubcan munaakaxaadka waxay ku soo daraan faraa'idkii ama dhaxalkii oo markaad dhinac ka eegto axkaamtii qoyska dee soo gelaya dhinac kale markaad ka eegtana dee dhaxalku waa lahaansho maal ama lahaansho adduunoo wareegaya weeye markaa xaggii maaligana mucaamalaadkii maalig ahaa iyo eh, hantiguurkii dhinac buu ka soo gela waa hanti guuraysa oo lahaanshaheedii uu qof ka guurayo qof kale u guurayo xaggaasay fuqahadu ka eegeenoo mucaamalaadkaa maaliga ah iyay ku dareen walow ay xagga dambe mariyeen sidaynu soo aragnay qolyahan mucaasiriintuna usra markay yidhaahdaan waxay markaa keenaan faraaidka halkanay soo geliyaan haddaba halkan waxaa lagaga warami doonaa guurkii iyo maxaa ka banaan iyo maaa ka wii guur ku tacalluqayey iyo wixii guur ka dhalinaya sida furiinkii hihaarkii ilaagiioo ninkii xaaskiisa ka dhaaranayey ah licaankiio haddii ninkii haweenaydiisii uu xumaan ku sheego ama zine uu ku tuhmo oo ku sheego ku qadfo wixii la yeelayey ah waxaa kale oo la sheegi doonaa axkaam ka baxsan labada zawjo qoyska intiisii kala khusaysa sida radaaci nafaqadii oo zawjeynkana u taala dee dadkii kale qaraabadiina iyaguna ay soo gelayaan xanaanadii iyo maaragtay barbaarintii ayaa iyaduna halkani lagaga waramayo soo gashay intaas ayaa waxaa la ysku yidhaahdaa nikaaxii ama maarata rubculmunaakaxaat baa la yidhaahdaa ama fiqhu saasuu marka wuxuu yihi kitaabu nikaaxi wamaa yatacallaqu bihi min alaxkaami waalqadaaya iyo wixii ku tacalluqayay xukun iyo masaa'il ah ayaa halkani lagaga warami doonaa in sha allahu tacaala nikaax waa masdaru nakaxa yankixu nikaaxan wa nakxan wuu guursaday weeyi jimaaca ama waiga ama galmadana nikaax waa la yidhaahdaa af carabiga aayadaha qur-aankana qaarkood labadaba waa lagu fasiri karaa sida walaa tankixuu maa nakaxa aabaaukum maa nakaxa aabaaukum ay maa waطica aabaaukum walow bishubha ama maa tazawaja aabaaukum labadaba waa lagu fasiri karayaa labaduba way soo gelaya waxaase inta badan lagu ilaaqaayo loo isticmaalaa guurka guurka iyaa loo isticmaalaya caqdigii guurka iya nikaax la yidhaahda wama yatacallaqu bihi min alaxkaami walqadaaya wixii la xidhiidho axkaam iyo qadaayahana waa kuwa aynu arki doonno insha allahu tacaala ee waxa weeyaan ka ratibmaya unkidii usrada ama qoyska idan qoysku wuxuu ka unkamaa waa guur haddaan guur lahaynin qoys lama hayo laba qofoo wada nooloo nin iyo naag guri ku wada nooloo iska mucaamilayo oo aan caqdi u dhaxayn qoys maaha waa dad xumaan ku wada joogo oo wax hadhigoo isku xidhayo oo isku haya aanu jirin sidaa daraaddeed maalintu doonuu dhaqaaqayaa maalintay doontay dhaqaaqaysaa meeshay doontay maraysaa dabar isku hayaa labadan qof ma jiro xayawaanku unbay unbay la mid yihiin nikaaxuna sidiisaba wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay bani aadamka uu ku karaameeyey oo ya bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasa yuwaari sawaatikum wariisha walibaasu taqwaa daalika khayr alla kacabsigu sidiisaba waa hu iyo dhar guurkana waa hu iyo dhar weeye oo bani aadamku xayawaanka kale nolosha ahaan wuxuu kaga duwan yahay dharka iyo guurka dharka iyo iyo guurkaynu kaga duwanahay xayawaanka markaad nolosheenna eegto haddii agga hooyaadka ay noqoto xayawaanka laftiisu god mid gud uhoyda iyo mid maarata geed u hoyda iyo midba meel u uhoyda waa leeyahay laakiin dhar ma laha xayawaan dhar xidhani ma jiro xayawaan caqdu nikaax iyo guur lihina ma jiro sidaa daraaddeed gaaladii maanta shaydaanku markuu dharkii ka saaruu qaaqaawiyey weli wax yar baa ku sii hadhay qaarkood qaarna waaba dhiliyeenba guurkiina inuu ka jeexo iyadana uu ka jiido iyuu isku dayo ay guur la'aan ku wada joogaan marka waa shaydaankii oo doonaya in dadku ay xayawaanka u ekaadaan xayawaanka ayaa isfuulfuula oo aan wax caqdiya oo astura hariizada iyo shahwada ilaahay uu ku abuuray xayawaanka ayaan lahayn wax lagu asturo laakiin ilaahay insaankii isagoo qofku hariisadiisii dabci ahaan ku abuurnayd iyo hamadii ku abuurnayd gudanaya iyaa haddana heblaayo iyo hebel baa hamo gudanaya la odhan maayo e heblaayo iyo hebel baa isguursanayo oo intaasoo markaa mas-uuliyadoodoo fara badan iyo xilal iyo hawlo fara badan ayaa hamadii la dhexgeliyey oo lagu asturay laakiin lama qaawinin oo gooni looma bixinin sidaa daraaddeed ayaa markaa axkaamtan iyo qadaayaagan iyo waxaynu arki doonno oo dhami ay yihiin waxyaalo la socda oo waxaan asturaya oo qarinaya oo bani aadmigu inuu markaa xayawaankii u ekaado ka soocaya haddaba annikaaxu mustaxabun guurku mustaxab weeye mid shareecadu ay dhiiri gelisayoo la suneeyey weeyi sunadii ambiyada wey liman yaxtaaju ilayhi qofkii baahi u qaba ee hamale ayaa guurkii uu sunno u yahay halkaa markaa waxaa ka soo baxaysa madhab ahaan qofkii haddii aanu hame oo maalan ninkii aanu dumarkii danaynaynin walow hadduu doono xuquuqdiiba ha ka soo bixi karayo laakiin haddana wax hame ah ama dan ah oo xaggii dumarka u haysaa haddii aanay jirin waxa u fiican bay yidhaahdeen culamadu inuu iska cibaadaysto oo aanu waxba guursanin uu cibaadada ku mashquulo iyo cilmiga haddii aanu ku mashquulayn cibaadadii iyo cilmigii waxa markaa la gudbo inuu iska guursado ila dadkii qaarkood baa hamana ma hayso haddii ah, maaragtay la yidhahdo haddaba cibaadaysana waxbana ma cibaadaysanaya shanta salaadoodu sidii dadka kaleba ka adag yahay marka kol haddaanu waktigiisii halkan gelinaynin dee guurka laftiisu waa cibaado haddaba iska guursado laakiin kii cibaado ku mashquulaya o cibaado u go ama cilmi u go-ayey aanay hamba jirin waxa la leeyahay waxa kuu fiican inaad markaa cibaadaysato mustaxabu liman yaxtaaju ilayhi marka waa qofkii baahi hamu ay hayso wayajuusu waxaa u bannaan lilxuri ninkii xorta ahaa an yajmaca inuu isu geeyo bayna arbaci xaraa'ira afar dumaroo xor ah walilcabdi addoonkiina bayna natayni laba gabdhood yaa bannaan yajuusu buu sheekhu ka cabiray wayajuusu waxaa bannaan maxaad markaa halkaa ka afar dumara in laysu keeno waa la sunneeyaa ma aha madhabku way bannaan tahay weey xagga sunanimadana waxaaba fiican bay yidhahdeen culammada madhabku inuu ninku mid iskaga kaaftoomo hadday ku filan tahay iyaga oo uga baqanaya inuu xuquuqdii ka soo bixi waayo iska ilaalin waayo walan tastaiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum marka waa arin bannaan laakiin haddii middu ay ku filan tahay inuu ku kaaftoomo iyaa ka wanaagsan afar in laysu geeyaana dumarka danbay u tahay iyaga ninka ayuunbaa marka xaggiisa laga eego la odhanayaa inuu midda ku kaaftoomaa u wanaagsan intuu cadaab iyo hawlo kale lugaha la geli lahaa laakiin xaggii dumarka haddaynu ka eegno iyaga dee afartaa u wanaagsanoo in nin waliba afar dumara biiliyo masruufkooda iyo uu ku qaybo dee iyaga danbaa ugu jirta oo inay markaa xuquuqdooda markay raadsanaya yidhahdaan nin walowba afar baanu doonaynaa inaad ku filaato inay ku baaqaan weeyaan ay xuquuqdoodii sidaa u raadiyaan oo yidhahdaan waa maxay raggan mid midda keliya biilinaya waxaa la doonayaa nin waliba afar dumar inuu ku qaybuu masruufkoodi iyo hugooda iyo hoygoodaba ka adkaado laakiin inuu xoolaha kaydsado gabadh keliya intuu beriyo intii kalena uu kaydiyo waa inay dumarku ka dhiidhiyaan oy ka dagaalamaan oy markaa waxa weeyaan xuquuqdoodii ay halkaa markaa uga doodaan raggiina markaa de isku difaacayaan de waxa weeyaan waxaanu ka baqanaynaa inaanan xuquuqdii ka soo bixin iyaguna markaa halkaasay markaa jawaab ay dee markaa bal hadda ku doodaan ay ka raadin laakiin hadda maanta waxaad moodaa in la dumarkii been loo sheegay oo wax wixii ay xaq u lahaayeen waraabo looga dhigay xumo looga dhigay wixii ay markaa xaq u lahaayeen baaba loo xumeeyoy hadda iyagii ka dagaalamaya kii xorta ahaa markaa afartaasuu isu keenaya kii addoonka ahaa isagu dee waa naaqisoo nusqaan baa ku jirta afar dumara isaga markaa uma bannaana hadduu addoon yahay ninku laba gabdhood bayna natayni buu yihi xaraa'ira ma laba dumara ama addoomma ha ahaadaan weey ama ha ahaadaan xor oo ninkii addoonkaa ah gabadh xora wuu guursan karaa laakiin ninkii xorta ahaa gabadh addoona ma guursan karo hadii aan shuruudda soo socoto la helin sidaa daraaddeed an yajmaca bayna arbaci xaraa'ira buu afar dumar oo xor ah inuu isu keeno ayaa banaan muxuu meesha ku saarayaa isaga afar adoomood looma ogola laba addoommood xataa looma ogola hadduu adoon guursanayo oo shuruudda soo socota laga helo waa mid keliya adoon labaad kuma dari karo dhinacaa wuu ka qaydaya waxaa kaluu ka qaydayaa haddii dee milkulyamiin ay tahay oo addoon uu leeyahay ay tahay intay doonaan bay noqon karaan boqol addoommood haduu leeyahay waa u wada xalaalo waa u bannaan laakiin dumarkii afar kama badin karo xikmado aad u cajaa'iba baa ku jira meesha horta dumarkiioo ragga ka badanoo inay kafeeyaan la doonayo iyadoo dumarkii ragga ka badan yihiin iyaan haddana raggii qayb badanoo ka midihii guursanaynin dumarkuna sidoodaba waxay ku quruxsan yihiin in masruufkooda iyo mushaabiilkooda laga adkaado cid kale ay biiliso ee inay xusul duubato suuqa cararto ay kadeednaato uma qurxoona sharcigu markaa wuxuu ilaalinayaa haybadoodii iyo markaa waaw xushmadoodii buu ilaalinayaa raggii baa laleeya masruufaan haddaba nin walooba afar ku qayb afarna lagama badino hadii afarta laga badiyo oo laba iska furo wax daba furan laga dhigo dee afartanaaba lalahaa cadaaladii inaad u ilaalisaan way adag tahay hadday ka sii bataana ninku waa kadeedmaya oo xuquuqdoodii inuu ilaaliyo iyaa marka waxa weeyaan meesha ka baxaysa marka inta ugu badan uu ka adkaan karo waa afar iyada lafteedana axkaamteedu way adag taho waynu arki doonaa insha allahu tacaala marka sharcigu ag furanna kamuu dhigin wax xidhanna kamuu dhigin dhinac kale hadii laga eego dee ninkii isagu ma dhalayo yacni uur ma qaadayo oo xaamilo ma noqonayo oo ma umulayo ummadii si ay u badato waxa u suuragala inuu afar ilme ay u dhashaan sanad qura laakiin qofkii dumar ahayd dee inay afar jeer dhasho sanadkii dee suuragal uma aha sawma marka awoodda ninka ku jirta ilaahay dee uu u furay ee ilaahay uu markaa ku abuuray in la xanibo oo bila macno ay ahaatana iyadana meesha waa laga saaraya war afar baad dhali kartaaye wad weeyaan ummaddu ha badato alkaratu quwa maanta reer galbeedkii intayna ihahdaan dhalma iyagoo dhalmada dumarkii kala dagaalamay bay haddana waa kuwanina qaadanaya maarata qaxootiga guranaya iska dhigaya niman muxsiniinoo muxsin ma iminka canada waxay aada u qaadataa qofba qofku ka caruur badan yihi qofba qofku saddex markaad dhashaa mushaar gaaraabaa laguu qorayaa sida loo kala caruur badan yahay baana dadka u qaata marka waa la ogsoon yahay bani aadamku waa awood insaan wax ka qaalisani ma jiro wax kasta oo la sameeyo insaankaa ka qaalisan diyaaradda cajaa'ibka haddaan bani aadam fuulan ma diyaarad bay ahaan lahay wal haddaan dadba fuulay ka hor diyaraddii dadku ba yidhahda ma fuulayna diyaradan ma doonaynaba de waa iska farsan lahay diyarad keligooda waa fadhiisan lahay waxba laguma fadhiyo guryaha qurxoonee la dhisayo iyo wax kasto sanaaco kastoo la soo kordhiyo haddaan bani aadamku isticmaalaynoo bani aadan wax ku felaynin macnama yeelanayso marka waxa wax ugu qaalisani waa insaan china dadka ugu dad adduunka marka ugu dad badan ka ugu dhaqaalaha badanta waad iga arkaya waa kan maraykankii hadda qirinqirinka geliye uu yaabanya marka awooddan insaanku sideedaba waxa weeyi waa waa waa wax weeyaan waa wax bani ummadda kor u qaada wey waa wax kaydsan waa kayd sidaa daraadeed ninkii in la garbaduubo oo la yidhaahdo adiguna ilmo qura un sanadkii dhal iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuur ahaan u suuro geliyey wax ilmo ka badan inuu dhalo de iyaduna markaa waa xikmad daro waxay la mid tahay iminka adiga arkay oo geela ninka dhaqanaya dee hal awro baarqabunbaaba ama laba ayaa lagu sii daayaa sooma bal haddii ka warram awr waliba hal qura uun ayuunba uu leeyahayoo wax kale uma ogoli dee ninkaasi waa geel beelaya nin geel beelaya ayuu noqonaya wixii wuxuu ku tarmayaa sidan kani awooddan wuxuu u leeyahay in markaa waxa weeye intaasoo qof uu soo kordhiyo maxaa loo xanibayaa marka waxaabay ka soo horjeedaa abuurkii ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaana haddii hala yidhahdo markaa iyagiina makaan iyo raxim waxa loo rakibo oo oh, iyaguna markaa sanadkooda dee uur ha qaadaanoo ha umulaano markaasaa markaa de arrintu ay isku mid noqon karaysa laakiin haddaanay sida ahaynoo ilaahayba abuurkii u kala duway waxa caqli xumo ah in la yidhahdo isku mid ha noqdaano iyadiiba ilmo qura uunbay sanadkii dhashaay isaguna ilmo qurihii u dhasho xikamta markaa ku jirta ma soo koobi karo laakiin inahaasaynu ka ishaarayn wayajuusu lilxuri ninkii xorta ah waxa u furan an yajmaca inuu isu keeno bayna arbaci xaraa'ira afar dumaroo xor ah afar dumaroo xor ah addoommihii markaa meesha ku baxayo addoommihii hadday milkulyamiin wax laleeyahay yihiin tiraba male waa in alla intii uu markaa isagu da iibsa uu helo haddii ay guur tahayna mid qura wax ka badan lama ogola walilcabdi addoonkii isagu wuxuu isu keeni bayna ama adooma ah waana guuruun isaga dee wixiisu walaa yankixulxuru ninkii xortaa ah ma guursado ama tan adoon ma guursado ilaa bisharayn ilaa laba shardi laga helo shardiga koobaad cadamu sadaaqi اlxura waa inaanu awoodin meherkii gabadha xorta ah gabadh xore ma guursan karo mana haysto gabadh xor a ah ma haysto ma qabo oo wax ugu filan mana guursan karo oo meherkii ay u baahnayd kama soo bixi karo mar hadday sidaa xaaladdu tahay dee waxa weeya shardigaasi wuxuu u banaynayaa inuu adoontii guursado haddii inta kalena la helo shardiga labaad waa khawfu lcanat inuu zino ka bao canadku waa mashaqadii iyo dhibaatadii dhibaatada maanta la sheegaya waa zinadii oo waa canad w mashaqo wey haddii markaa waa inuu zinana ka baqayo haddii aanu zine ka baqaynin uu iska soo sugi karayo iska joogi karayo ilaa inta ilaahay wax u fududaynayo addoontii guursan maayo xataa haddaanu gabadh xuraa ah guursan karin wuu iska sugaya waxaa laga ilaalinayaa in caruurtu ay addoommo ka noqdaan ina markuu addoon guursado wixii ay dhashaa addoon buu noqonaya ummaddana inay addoommuhu ku bataan waxba ka faaidi maysa umadda waa ay u badato axraartu waa inay badato lidaalik shareecadu in dadka la xoreeyay ku dadaashaa in la addoonsado kuma dadaasho sidaa daraaddeed markaa waa laga xidhay ninkii xorta ahaa inuu guursado gabadho addoono shardi saddexaad baa lagu xidhayaayoo de inay iyadu muslimo adoonaan aan muslimad ahayn ma guursan karo xataa addoontii kitaabka ahayd yahuudiyadda ahayd ama nasraaniyada ahayd ma guursan karo wa nadaru rajuli ila almar'ati calaa sabcati adrubin wa nadaru rajuli eegmada ninku uu eegayo ila almar'ati qofkii dumar ahayd calaa sabcati adrubin toddoba qaab ama toddoba qaybood iyay noqonaysa halkan markaa culamadu waxay kaga waramaan axkaamu nadar eegmada labadii jinsi ay is eegayaan ragguna dumarka eegayaan dumarkuna dumarka eegayaan raggu ragga eegayaan dumarku ay dumarka eegayaan halkanaa lagaga warama munaasabaduna waxa weeyi ninku markii uu gabadh inuu guursado doono waxaa loo sunneeyaa inuu eegu arko iyada lafteedana waa loo sunneeyaa inay ninka inay guursato ay damacsan tahay inay aragto eegto si la ysugu qanco iyo shareecadu sunnaysay maadaama halkan markaa is-eegid sharcigii uu markaa waxa weeyaan kitaabkii nikaaxa axkaamtiisii ay kamid mid tahay ayaa axkaamtii eegmada guud ahaanbana halkanaa la keenay maxaa yeelay meel kaloo uga munaasabsani ma jirto halkanaa markaa la keenay axkaamtii nadarka iyadoo taasi la raacinayo haddaba nin naag eegaya ama qof dumara eegaya toddoba qaab qaybood weeye axaduhaa qaybta koobaad nadaruhu ninkii inuu eego ilaa ajnabiyatin gabadh markaa ajnabi ka ah ligayri xaajatin wax dan ah, markaa baahina iyadoonay u haynin fagayru jaa'izin ma bannaano taasi ninkii inuu gabadh eego gabadhaas oo markaa ajnabi ka ah gabadh ajnabi ka ah inuu eego xaaraan bay ka noqonaysa haddii aanay xaaji jirin nadaruhu ilaa ajnabiyatin inuu eego gabar ajnabi ka ah ligayri xaajatin baahi la'aan wax la wax baahi ah oo ninkan u haysta inuu gabadhan eegaa ma jirto ama weji ha noqoto ama gacan ha noqoto ama lug ha noqoto ama meel kale ha noqoto wax alla wax dana oo uu ka leeyahay ma jirto inuu eego looma ogola hadda inuu arka maaha ilan araggii qasad la-aan buu dhici karaa adigoo dhinacaa eegayay baad gabadh arki karta markaa waad aragtay maad eegin laakiin eegiddu iyadu waa maxay waa qasad saad arki marka eegmadii lama ogola xaajo la-aan fa marka kaasi ma banaana athaani ka nadaruhu ilaa zawjatihi eegmada uu ninku eegayo xaaska uu qabo aw amati ama addoonta uu leeyahay ee u xalaasha ah fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu eego ilaa maa cada alfarja minhumaa wixii aan cawrada muqallafka ah ee farjiga ah aan ahayn inuu eego ayaa u bannaan maxaa halkaa ka soo baxaysa cawradii adkayd muqalladada ahayd iyada inuu eega ma bannaanabaa halkan ka soo baxaysa laakiin waa wejhi madhabka ku jiro daciifa mutamadku waa in jirhkeedoo dhan inuu eegaa ay xalaal u tahay cawrada muqaladadeed waa makruuh bay yihahdaan culammadu laakiin xaaraan kama aha marka jirhkeedoo dhammi waa u xalaal isaga jirhkiisoo dhammina waa u xalaaliya nadaruhu ilaa zawjatihi eegmada uu eegayo xaaskiisii jirhkeeda aw amatihi ama addoontiisii fayajuusu waxa bannaan an yandura inu eego ilaa maa cada alfarja minhuma labadoodaasi zawjadiiyo amadaba farjiga wixii ka soo hadhay buu eegi karaa buu yidhi farjigii markaa ma eegi karo waa wejigaa laga xoog badan yahay sida xooga badanina waa in jirkeedoo badani xalaal u yahay ahaaliu ka saddexaad nadaruhu ilaa dawaati maxaarimihi eegmada uu eegayo kuwii maxaarimta u ahaa ee maxramnimadiisa u saaxiibka ahaa ee qaraabadiisa ahaa ama si kaleba dee maxram u noqday sida musaaharadii maarata xidiidnimo oo kale musaaharo ugu noqday walaashii hooyadii inantiisii tu abtiga u ahaa tu adeerka u ahaa sodohdii xaaskiisu gabadhii ay ninka cid kale u dhashay kuwa noocaasa maxaarin bay u yihiin haddaba eegmada uu eegayo kuwaa aw amatihi lmusawaja ama addoontiisii la qabay ee uu nin u dhisay addoon uu isagu leeyahay oo nin kale uu qabo eegmada iyadana uu eegayo fayajuusu eegmadaasina way bannaan tahay fii maa cadaa wixii ka soo hadhay maa bayna asurati waalrukbati wixii aan ahayn xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa dawaat lmaxaarimki ninkii walaashii ama hooyadii ayaydii habaryartii edadii tuu isagu adeerka u yahay tuu abtiga u yahay waxa aanu eegi karin xudunteeda iyo jiribkeeda inta udhaxaysa kolkii ay gaadho wakti markaa de waxa weeye haddii ay gabadhu gaadhsiisan tahay weeyaan wakti ay wax dareen gelin karto hadday yar tahay ku kujiriyo laba jiriya ay tahay taa laga hadli maayo wixii markaa intaa ka koreeya in markaa uu arko wax dembigii kuma sugna bay fuqahadu leeyihiin oo uu markaa eego dabcan waa haddii fitno laga aamiyaha iyo dareen la-aan oo maalan ninka walaashihii haddii ay ilmaheedii naaska ku agdudo isagiioo ag jooga wax basiihi kuma sugna haday ilmaheedii naaska ku dudo walaalkeedoo ag jooga aabbaheedoo arkaya inankeediioo arkaya wax basiya ma oo la odhan maayo halkaa dembi baa ku jira lama odhana nadaruhu markaa waa eegmadow arkayo ilaa dawaati maxaarimihi kuwii umaxramka ahaa wa amatii musawaja ama addoontiisii la qabay fayajuusu waxaa banaan fii maa cadaa maa bayna asurati wاlrukbati wixii ka soo hadhay inta udhaxaysa xudunta iyo jiribka araabicu ka annadaru eegmada uu ninku qofkii dumar ahayd eegayo liajli nikaax si uu guursado fayajuusu waxaa bannaan ila alwajhi waalkafayn gabadha wajigeedii iyo labadeedii kaf inuu arko ayaa bannaan labadeedii sacab iyo wajigeedii iyaa u bannaan wixii kale uma banaan wey labadaasubuu arki karaa waa markii uu markaa guur ka damacsan yahay waa loo ogol yahay labadaa wejigana quruxdiibuu ka daliishanayaa baa la yidhi wejigana jirhkeedu inuu dee waxa weeye buuxo iyo in markaa uu caataysan yahay oo kale ayuu ka daliishan karaa baa markaa labadaasaa ku filan wax kale ma eegi karo timaheedii ma eegi karo luqunteedii ma eegi karo dhudhunkeedii ma eegi karo kubkeedii ma eegi karo iyo lugtii hoosetoona annadaru liajli nikaax marka eegmadii guurka daraaddii u arkayey fayajuusu waxa banaan ila lwajhi walkafayn wejigii iyo labadii kaf baa banaan alkhaamisu qeybta shanaad annadaru lilmudaawaah inuu eego si uu gabadhii u daweeyo fayajuusu waxa banaan ila almawaadici alatii yaxtaaju ilayha meelaha uu u baahan yahay uu daweynayo iyo intii aan laga maarmayn la faydo iyaa la faydi oo uu arki meeshiibu dawaynaya lama odhan intay dhaa isku qabato uun gacanta wax marmari dame waxa weya wuu la waayayaa sooma markaa wuu eegayaa intii aan laga maarmaynin ee u baahan yahay wuu eegayaayo waa loo ogo meeshay doonto ha noqoto waxa uun shardi noqonaysa shuruud insha allahu kitaabka dambe nooga iman doonto ay ka tahay inaan qof dumara oo dawaysa ama qof maxramkeediioo daweeye aan la helaynin haddii gabadhda weyse la helayo dee waajib ay tahay in loo tago hadday ku filanta annadaru lilmudaawaati daweyn in loo eego fayajuusu waxaa banaa almawaadic alatii yaxtaaju ilaa meelaha qofku u baahan yahy dhakhtarkii asaadisu ta lixaad annadaru lishahaadati in gabadhii la eego markhaati si loogu furo aw lilmucaamalati ama si loola aami loola mucaamilo oo wax fayajuusu kaasi wuu banaan yahay ila lwajhi khaasatan wejiga keliya la eegaya labadeedii gacmood xataa la eegi maayo hadaad doonaysa gabadhi inaad markhaati ku furto ama aada u furto inay gabadhani ninkan ka iibsatay baad markhaatiga gelaysa gabadhii dee iyadoo niqaaban uun heblaayaa hebel ka iibsatay la odhan maayo haddaadan heblaayadan garanaynba waa inaad tiraade bal wejiga iska fur wejigeedii la markaa la arki qofkii ay wax ka iibsanaysayna waa la arki markhaatigii saasuu markaa ku noqonaya iyadoo niqaaban haddii la garanayo oo wax shakiya aanu ku jirin xaaladdaa iyadaa waxba markaa wejigeedii fayd la odhan maayo laakiin haddii aad u baahan tahay inaad gabadhan iska hubsato dee wejigeedii waad eegeysa markaad wax ka iibinayso ama ay wax kaa iibsanaysana lagu odhan maayo intaad wejiga xaggaa usii jeedsa eegina gacantuun fiiqo iyaduna hakuus maaragtay waxa weeyaan ha arkin lagu odhan maayo qofkii waad la macaamilaysaa waxbay kaa iibsanaysaa waxbaad ka iibinaysaa waana weji furan marka de iyadana way iska banaanaanaysa fayajuus waxaasoo dhami lakin waa dareen la socon marka laga reebo tii guurka daraadeed loo eegayey tii aad inaad guursato doonaysay markaad eegaysa haddii xataa dareenku galo dhib ma laha baa la yidhi iyadu dhib mala laakiin kuwan kale oo dhan waa inaan meesha wax dareenihi jirin asaabicu ta toddobaad annadaru ila alamati eegmada la eegaya addoontii cinda ibtiyaaciha marka la iibsanayo fayajuusu waxaa u bannaan ninkii addoonta iibsanayay inuu eego ila almawaadici alatii yaxtaaju ila taqliibiha meelihii u baahnaa inuu rogrogo ama uu eego dee qofku markuu wax iibsanayo wixii meelo badan buu ka eegaya marka haddii jidhkeedii qayba uu doonayo inuu eego oo uu hubsado siuu addoontan u iibsado dee meeshii iib soo galay la odhan maayo mayana wejigoo keliya uun eeg ama gacmaha uun eeg la odhan maaye hadduu timaheedii doonayo inuu eego u eegaya haddii meel kale uu waxaw isagu u ay jirto iyadana loo diidi maayo markaa uu ka bogto ayaa markaa u iibsanaya haddii uu da ku qano annadaru ila alamati eegmadii addoonta la eegay cinda ibtiyaaciha marka la iibsanayo fayajuusu waxaa bannaan ila almawaadic alatii yaxtaaju ilaa taqliibihaa meelihii u baahnaa inuu rogrogo inuu ka eego waa loo ogolay dumarkii markaa iyagu raggii inay eegaan de halkan baad ka qaadanaysaayo gabadhu ninkii ka ajnabiga ahaa xaajo la inay eegtaa uma banaana ninkeediina inay aragtaa oo jirhkiisao dhan eegtaa way u banaan farjigii unbaa khilaafkii gelaya ninkii maxramkeeda ahaa jirkiisoo dhan way arki kartaa marka laga reebo xuduntii iyo jilibka inta udhaxaysa kii guur ay ka rabtay way arki kartaa wixii aan isagana cawradiisa ahayn cawradiisu de waa intii udhexaysay xuduntiiyo jilibka marka intii kale way arki kartaa hadday daweynayso dee meeshii ay u baahnayd ay daweynaysay way arki kartaa shuruuddiina sidii oo kale ugu taallaa iminka waxaad arkaysaa neerasti o dhan baa dumar laga dhigaya iyadoo rag neerasa la helayo dee sax maaha dumarka neerasti inay dumarka daweeyaan bay ahayd ragga neerast inamada neerastina ay markaa inamada ay ragga daweeyaan oo raggii markaa dhiigka qaadidii iyo wixii u sameeyaan sida saxdii saasay ahayd shareecada marka la ilaalinayo markhaatigii iyo mucaamaladii haddii ay markaa eh, markhaatigii dee dumarkii wixii maala iyo waxaasay gelayaan iyo wixii maal keensada marka markii ay markhaatigii ay taxamulayaan dee inay eegaan ninkii arrintan samaynayay iyadana waa loo ogoli hadday addoon iibsanaysana waa saas oo kale faslun fii arkaani nikaax halkan waxaa lagaga warramayaa nikaaxii iyo markaa guurka arkaantiisi walaa yaصixu caqdu nikaaxi caqadkii nikaaxu asixi maayo ilaa biwaliyin ilaa la helo weli washaahiday cadlin iyo laba markhaati oo cadaalad ku sugan shaahiday cadlin waa cadaalad labadeedii markhaati yani waa laba markhaati oo cadaalad ku sifaysanoo sifadii baa loo idaafeeyey marka caqdunikaaxi saddex bu halkan saddex bu ubaahan yahay bu ina yidhi weli iyo laba markhaati maxaa kaloo loo baahan yahay dee zawjeynkii labadii qofe isguursanayay marka dadkii maxay noqonayaan shan guur shantaa wax aan ahayn ka guntamaa ma jiro shantaasi waa inay jiraan haddii shantaasi aanay jirin oo midi uu maqan yahay ama midi uu laba kaadh isku sito meeshaa guur ka ansixi maayo ki weliga ahaa un baa yidhi de anigina markaa welina waan ahay markhaatina waan ahay adiguna hebelow kaalayo markhaatigii labaad baa ta markaa labadeennuba waynu nahay weligiina waa aniga dee zawjaynkiina waa kuwan socon mayso shan qof baa la doonay sidoo kale haddii markaa kii guursanayay uuni zawjkii uu welina iska noqdo in adeertiibuu doonaya inuu guursado cid uga dhawina ma jirto u meherisa markaasuu de welina anigii unbaaba ku ah zawjna anigii unbaa ah marka maxaynu u baahan nahayba labadii markhaati unbaaba da inaga maqan buu marka wixiiba muxuu ku soo ururay afar buu ku soo ururay la yeeli maayo meeshan shan baa la doonaya xaalad qura ayuunbaa la ogolaya inay afar noqdaano waa markii awowgu awowgii xagga aabbo inan iyo inanuu awow u yahay oo isagu uu maaragtay mas ka yahay oo isu dhisayo inankiisii laba inanoo uu dhalay caruurtii ay dhaleen laba inanoo isagu uu dhalay oo markaa iyagii ama de waxa weeyaan dhintayba ama waalwaalan ama aan almuhim mas hadda aan qaadaynin laba caruuroo ay dhaleen markuu isu dhisayo markaa isagii dee zawjkii dhinaciisiina isagii unbaa ka mas-uula ile zawjka waxba qabiltuma odhanayo waa yar aangaar ahay wey inantiina isagii unbaa weli u ah markaa xaggii zawjkana isagaa matelaya weligiina isagaa matelayo xaaladaasoo quraa la ogolya laakiin wixii kale shantaa qof la-aantood guur asixi maayo wayaftaqiru lweliyu weligii haddaba wuxuu u baahan yahay washaahidaani iyo labadii markhaati ilaa sittati sharaa'ia lix shardi bay u baahan yihin o alislaam islaam baa loo baahan yahay haddii dadkan isguursanaya dad muslimiina ay yihiin dadka isguursanaya dad muslimiin hadday yihiin weligu waa inuu muslim yahay oo gabar muslimada aabbaheedoo gaali weli u noqon maayo haddii walaalkeed muslim yahay walaalkeed baa meherinay aabbaheedoo gaalaa meesha taagan waxba la weydiin maayo alla wax ka dhexeeyaaba ma jiraan walan yajcal allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila haddii markaa ay muslimiin yihiin waa in weligii uu muslim yahay labadii markhaatina ay muslimiin yihiin haddii gabadhu aanay muslimad ahayn ahlu kitaab ay tahay oo yahuudiyad aad guursanayso ama naag kristaan aad guursanayso weligu inuu aabbaheed noqduu yahuudi noqdo waa la ama uu kristaan noqdo hadday kristaan tahay laakiin labadii markhaati mar walba waa inay noqdaan muslimiin waa inay noqdaan mar haddaad adiga muslim tahay markaa saddexdiiba islaamkii saasaa loogu shardeeya walbuluuq qaangaar baa loo shardiya saddexdiiba marka markhaatiga khasab ma aha in la yidhahdo hebel iyo hebelow markhaati ahaada iyadoo labadii qofee shuruudan laga helay ay ku maqlaya adaad tirada hebelo gabadhayda heblaayaan kuu guuriyey meher intaa leeg baanan kuugu guuriyey uu yidhahdo guurkeeda waan aqbalay way maqlayaan labadani idinkuumaydaan maydaan odhan banala socda kol hadday maqlayeen guurku u ansaxaya waxa meesha ka dhacay inay ogsoon yihin un baa la doonaya hadday idin yidhahda war anagu markhaati noqonayna isu kaaya daalinina baybay ku yidhahdeen laakiin iyagu iyo maqlayaan caqdigii samaysay soomay maqlayn khalaas waa ku filanta markhaatiga in maaragta waxa wey uu raalli ka yahay inuu markhaati noqdo khasabba ma ahaba inuu shuruudan laga helo un muhiim meeshiina uu goobjoog ka ahayo uu maqlay walbuluuq markaa qaangaadhki waa in weligii uu qaangaadh yahay qof aan qaangaadh ahayn weli ma noqdo sidoo kale labadii markhaati waa mid waliba qaangaadh yahay walcaql garaadki waa in weligii uu miyir qabade aabbihii haddii uu iska maskaxdii isku daadatay waxba inantiisii meherinma hadduu meheriyana meherkaasi ma ansaxayo meherkaasi ma ansaxayo sidoo kale labadii markhaati waa saasoo kale ninka laftiisii waa sidaa iminka maalan oo kale qof yar xanuunsanaya maskaxahaan baa wax loo guurinaya maaha in isagii la yidhahdo qabiltu dhe muxuu qabiltu waalaya qof waalan baa caqdi ka ansaxa waa in weligiisu waanu aqba haddii isaga moraalka loo dhiso wax yaroo beenbeena waa loo mateliyo waa la odhan karaa muxuu ahaye qabilto dhe guurkiiba dhacayoo de gabadha la meheriyeyoo hawsha waa iska dhanta in markaa mooraal ahaan si loogu dhiso markaa isagiina sawir yar loo sameeyo dhib ma laakiin wax guuro imika inta isagii un la keenay isagii uu qabiltu yidhahdo halkaa laga baxo gaxaysaa daba la yidhaahdo dee markaa ninkaasi meel aan guur jirin ayaa gabadhii lagu daray qof waalan waxba kama ansaxa walcaql markaa garaadkii weligii iyo labadii markhaati iyo zawjka laftiisaba waa laga doonay waa haddii isagu markaa baashirayo oo isagu qabiltu odhanayo walxuriya xornimo ayaa weligii iyo labadii markhaatiba laga doonaya weligu hadduu addoon yahay addoon weli ma noqdo isagiibaa weli laga yo mas-uul laga yahay laleeyahay markhaatina ma noqdo addoonku wadukuura labnimo weligu waa inuu qof lab yahay dumarkii weli ma noqdaan oo guurka rag unbaa wax guuriya laakiin dumarku inay wax guuriyaan lama ogola naftoodaanay guurin karin cid kale inay guuriyaanna markaa waaba kasii aweysantaha bay hahdeen culamadu markaa gabadhii weli ma noqon karto si kasta faqiihaad ha u noqoto caalimad ha u noqoto waa la weydiinayaa fududa noo sax baa la odhanayaa bal hadda waanu guurinayna wii naga qaldan noo eeg iyadoo markaa u toostoosin karta sidaadhe way u laimaysaa laakiin yaa wa meherinaya dee weligii markaa labbaa wax meherinaya iyadiina iyadoo faqiihada sidii qaar whatsapp meelaha gurubyada ku sii daynaya gabadh markaa wada maaragtay wada booskii wadaadka matelayso weligii iyo wixii maaragtay maamulaysa dhib ma laha u laqinto kol hadday faqiih ha dee way u laqimi kartaa oo caadi weeyaan laakiin iyadu markaa weligii wax guurinayay ma noqon karto wakaaladda kama qaadan karto haddaba wakiilo aan meheriye ma odhan kar ma karto markhaatina kama noqon karto markhaati cidda ka noqonaysaa guurka waa inuu lab yahay isagana oo dumarkii markhaati kama noqdaan waxyaalaha aan adduunka kulca maaragtay maalka aan ahayn wixii maala ayay dumarku markhaati ka noqon karaa iyo sidoo kale wii de dumarka u gaara laakiin wixii aan maal ahayn dumarna aan u gaar ahayn dumarku markaati kama noqdaan hadday guur tahay hadday furiin tahay furiinka laftiisa markhaati kama noqon karaan walcadaala waxaa kale oo shardiga cadaalad qof toosan oo diin ahaan u toosan waa inuu yahay weliga inantan meherinaya haddii aanu diin ahaan u toosnayn taariku salaad ba yahay inantiisa uu meheriya ma mehersamayso ama waa khamri yacab ama waa dhiig yacab waa qaatil umada laaya waa mooryaan ama maaragtay dayda jidgooyo sameeya waa tuug dadka dhaca waa mid ribada ku shaqaysta oo waxa weeyaan wixii cuni karaya cuna de markaa waa faasiq weeyaano inantii uu meheriye ma mehersamayso qaar badanoo inaga saasaa de wax badan inoo meheriyey allah almustacaan mehersami maysa inantii aabbeed sidaa yahay aabbeedu saa ku meheranaya weliba uma noqon karo qofka isaga kusii xiga ee markaa toosan haddii walaalaheed la helayo mid toosan kaasaa weli u ah kaasaa meherina haddii walaalaheed ay wa kuwa yaryar yihiin ama aana iyaga laftooda adeeradeed baa la gaaraya dii la waayo adeeradeed baa la eegaya saasaa loo soconaya laakiin ninkani wuxuu meheriya waxba kama jiraan taariku salaad baa wax kuu meherina waan meheri waan guuriye maan guurintiis waa isku mid wax alla wax macnooy samaynaysaan ma jirto markhaatiyadiina waa saasoo kale labadii markhaatiga noqonayay iyaguna waa inay dad ah, waxa wey ahlucadaala ay yihiin dad cadaaladle waa inay yihiin ilaa anahu buu yihi isu ka raacdo laakiin undhe ilaa anahu laakiin laa yaftaqiru uma baahna nikaaxu dimiyati gabadhii ahludimaha ahayd guurkeedu ilaa islaamilweliyi weligu inuu muslim yahay gabadh ahlukitaaba ah, dimbiyadu waa waa gaaladii ahlukitaabka ahaa ama maarata majuusti wii ahaa ee inagu dhex noolaa ee jizyada laga qaadayay weeyaan kuwii jizyada bixinayay waxaa halkan ula jeedaano musanifku waa kitaabiyadii waa tii ahlukitaabka ahayd yahuudiyadii iyo tii nasraaniyadda ahayd buu ugala jeedaa tii yahuudiyad haddaad guursanayso ama nasraaniyad aad guursanayso lama odhanayo aabbaheedan kiristaankaa ama yahuudigii ma guurinaya lama odhanayo wataynu hore usoo sheegnay maadaama ay kristaan tahay guurinay oo ninkan muslimkaa u dhisay maadaama ay yahuudiya tahay aabbaheedaa yahuudigaa ah, guurinay uma baahna markaa in weligeedu muslim noqdo ilaa anahu laakiin laa yaftaqiru nikaaxu dimiya gabadhii dimyadda ahayd guurkeedu uma baahno ilaa islaami weliyi weligu inuu muslim yahay walaa nikaaxul amati adoonta guurkeeduna uma baahno ilaa cadaalati sayid sayidkeedu inuu cadli yahay adoontii marka laguu guurinayo yaa kuu guurinayo de waa cid kaloo guurin kartaa ma jirto haddii sayidkeedu uu nin yahay kaasuunbaa kuu guurinaya marka hadduu doono faasiq ba noqdo dee isagoo faasiquu ku guurinaya isagu oo isaga waa iska asaxaysa guurkiisu si kaloo loo guurin karaaban jirinba cid kaloo guurinaysa aabbaheedu halkaa joogaa ma guurin karo waayo nin baalay addoon u tahay ninkaa tahay cid walba ka xiga budcigeedana isagaaba iskale markaa faasiq kasta ahaaday wuu kuu guurinayaa isagu wa awlalwulaati dadkii haddaba awliyada ahaayee ee mas-uuliyiinta ahaa cidda ugu mudan ee gabadhii guurinaysaa aalla aabbu u aabbaheed qofka koobaad number one aabbaheed wey waa haddii shuruuddii aynu soo sheegnay laga helay uma aljaddu aabbihii hadii aanu jirin ama shuruuddii laga waayo awowgaa loo gudbaya oo abul abia awowga la sheegayaa waa aabbe aabbihii ama aabbihiisii kale kolba kii nool haddii xaggii la waayo uma alahu lilabi waalummi walaalkii shaqiiqa ahaa xag hooyii xag abba walaalahay gabadha ka ahaayeen ayaa markaa eh, wilaayadii yeelanay hadday dhowr yihiin kuwaas dhowr ay isla dhasheen hooyii aababa ay wadaagaan baa jira kii alle kii guuriyaaba waa caadi haddii shuruudii laga helo cadaaladii iyo islaamnimadii iyo xornimadii iyo caqligii iyo qaangaarhkii wixii laga helay kii alle kii guuriyaaba xataa kuwii kala doon isagoon la tashanin kol iyada ogolaanshaheedu buu baahan yahay kii alle kii ay ogolaato ee guuriyaaba caadi uma alakhu lilabi walummi walaalkii xag hooyii xag aabbe shaqiiqa ahaabaa ugu xigay uma alahu liabi kaana waxaa ku sii xigaya walaalkii xag aabbo haddii shaqiiq la waayo kii ay xag aabo walaalaha ka ahaayeen iyaa guurinaya haddii kaana la waayo uma bnulakhi lilabi waalummi walaalkeedii shaqiiq ahaa inankuu dhalay ee eddada u ahayd iyaa guurinaya inankii eddada u ahayd ee walaalkeeda shaqiiqii dhalay iyaa guurinaya kaana haddii la waayo uma bnu lakhi lilabi inankii walaalkeed aabba dhalay ee eddada u ahayd iyaa guurinaya kaana haddii la waayo uma alcamu adeerkii markaasuu imanaya waa sidii dhaxalkii casabadii aad taqaanay adeerkii markaasuu imanaya haddana adeerkiina uma bnuhu inankiisii baa kusii xigi calaa haada tartiibi tartiibtaasoo soconoo camkii shaqiiqa ahaa ayaa camkii liab aad ka hormarin kolkii cam shaqiiqa la waayoad camli ab soo gaadhi camli ab haddii la waayo ibnulcam shaqiiq baad raadin ibnucam shaqiiq haddii la waayo ibnulcamli ab yaa loo sii gudbi faidaa cudimat ilcasabaatu casabaadkii hadii marka casabadii maxaa meesha ka maqan unaad arkaysaa ibnigii baa maqan soo ma qofka dumar inankeedu ma guuriyo inankeedu ma guuriyo inanku hooyadii guurin maayo maxaa yeele inay kale qabiil ba yihiin baa dhici karta iyaduna waa ra jaamisna waa ra aara shaqaba iskuma laha markaa dee muxuu guuriya waaba gabadh markaa waxa weyaan reer kale awy hooyadii waa kala qabiil markaa ma guuri hadday isku qabiil yihiin baa layidhi hadday isku qabiil yihiin dee waxaa la eegayaa un markaa tartiibti marka agga qabiilka aggan inannimadiisa e- inankeedi yahay laga eegi maayo laakiin maadaama isku qabiil halkay ku kulmaan baa la eegiyo de haddii dadkii ka dhawaa markaa la waayo halkaasu markaa ka soo geli kara laakiin inuu inankeedii yahay waxba ku soo geli maayo xaggaasi nasabkii waxba markaa waxa weyaan kaga tacalluqayn faidaa cudimat ilcasabaatu markii haddaba casabaadkii la waayo oo casabadii la waayaba oo bilaa casaba ay noqoto falmawla lmuctiqu dee inta badan addoon iyo waxunbay noqonaysaae gabadh aan qabiil ba lahayn noqotay inta badan inay u tahay u maleeyo falmawla lmuctiqu haddaba mawlihii sayidkii xoreeyey ay marka hore addoonta u ahayd yaa guurinaya waa hadday addoon ahayd haddii isagiina la waayo uu dhintayba maalan uma casabaatu isaga casabadiisii baa loo sii gudbi marka isaga casabadiisii yaa ugu horeynaya inankiisii isaga casabadiisi waxaa ugu horeynaya inankiisii baa ugu horeynaya haddana uma ibnulibnigii baa ku xigaya haddii aanay jirin aabbihii baa loo gudbi wahaakada waxaasoo dhan haddii la waayo uma alxaakimu qaadigaa meherinaya dowladdu oo dowladdu markaa wixii la cid meherisaanay aanay jirin bay meherisa saddex meelood bay ayuuay maaratay qaadigu ama xaakimku uu wax meheriyaa waa markaa gabadhani aanay weliba lahayn iyo haddii weligeedii cadli uu sameeyu diido inuu u guuriyo qof gayaankeeda qof gayaankeedo raalli ku noqotay hadduu u diido dowladdaa meherineysa qaadiga ayay maarata arrinkeeda u gudbinaysa marka saddexaadna waa haduu maqan yahay u safar ku jiro oo maala in lala xidhiidhaana ay adkaata walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu qayaxo qeexo bikhibati muctadatin gabadh ciddo ku jirta u geed fadhiisigeed wayajuusu waxa bannaan an yucarida lahaa inuu u sarbeebo inuu doonayo inuu guursado iyadoo ciddadii ku jirtu inuu u sarbeebo ayaa bannaan wayankixuhaa waxaanu guursan doonaa bacda inqidaai ciddatiha markii ciddadeedu ay dhammaato gabadhii hadday ciddo ku jirto dumarkii saddex baynu u kala qaadaynaa gabadh la qabo iyo tu ciddo ku jirta iyo tu labadaba ka maran tii la qabay de in guur lagala hadla xaaraan bay noqonaysaa gabadh nin qabo inaad guur kala hadashood kala haasawdo xaaraan wey ama waan iska ciyaaraydha ama maan ciyaarayn tii ciddada ku jirtay ciddadii baynu laba u kala qaadiyo ciddadani ma ciddo rajciye ah ay ku jirtaayoo dee ninkeedii wuu ceshan karaa mise waa gabadh aan ninkeedii ceshan karin hadday tulla ceshan kara tahay oo ciddadu ay rajciyo tahay waa gabadha inta maala hal dalqad lagu furay ciddadii ku jirta ninkeedii wuu soo ceshan karaya taasi gabadh la qabuunbay la mid tahay oo sidii gabadha la qaba aynu nidhi ayuunbay la xukun noqonaysaa sarbeebina ma banaana qayixidina ma banaana waxa weeye guur lagala hadli karaaba ma jirto haddii ciddada ay ku jirtaa ay tahay ciddo baaina ciddo aanu ninkeedii soo ceshan karin inuu dib u guursado uun mooyaane aan waan kugu noqdaydiisu aanay ku fileen haddii ay tahay waa taata halkan laga hadlaya taasaynu markaa waxaynu leenahay waxa bannaan inaad u yar sarbeebto oonad u sarin ha odhan waan ku guursanayaaye la soco laakiin maxaad odhanaysaa adigu guurma waayeysid horaa lagaa qaadanaya ama waxaad odhanaysaa way labadeena waa isku soo baxayna waa hadal guud laakiin waan ku guursanayaa ma odhanaysa aynu iska warhayn yaad odhan karta hayga iga degdegin iyada lafteeduna waxyaalaha ay culammadu ku tusaaleeyaan tacriidka ama sarbeebta ayay ka midta taasaa bannaan marka sarbeebta ayaa banaanaanaysa laakiin maxaan la ogolayn inaad u sartood wixii saafto oo diirka ka qaada hadalka taasaan iyada la ogolay wuxuu yidhi wayajuusu waxa bannaa walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa inuu shaaca ka qaado bikhibati muctadatin rabitaanka ama ugeed fadhiisiga gabadh ciddo ku jirta wayajuusu waxaase bannaan an yucarida inuu sarbeebo laha gabadhii inuu u sarbeebo waa tii ciddadeedu ciddada baainkaada ninkeeda aanu ceshan karayna baynu nidhi wayankixahaa oo uu guursadana bacda inqidaai ciddatiha markii ciddadeeda dhammaatana uu markaa guursado wanisaau calaa darbayni dumarkii waa laba qaab laba qaybood hayibaatun wa abkaar dumar guur hore soo maray oo la aqalgalay iyo dumar abkaar ah oo waxa weeyaan bikir ah oo aan waxa weeye guur hore soo arag ama aan nin hore usoo tijaabin falbikru gabadhii bikrada ahayd yajuusu lilabi aabbihii waxa u bannaan waljaddi iyo awowgii ijbaaruhaa inuu ku qasbo cala nikaaxi guurka wasayibu gabadhii sayibka ahayd ee marka garoobka ahayd laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa in la guuriyo bada bacda buluuqiha ilaa ay qaangaadho waidniha ay fasaxdo oy ogolaato dumarkii labay u kala baxayaan dumar bikir ah gabadh bikir ah iyo gabadh garoob ah gabadh bikirii waa gabadhii aan nin hore u soo arag gabadhan bikir sayibka ama garoobkuna waa gabadhii hore ee waxa weeye galmo bakaaradeedii ay ku suushay ayaa waxaa la odhanayaa sayib haddaba tii bikirka ahayd aan soo arag aabbaheed wuu guurin karaa isagoon waxba weydiin waxaase sunno ah hadday qaangaar tahay in laga talageliyo aabbaheed wuu guurin karaa laakiin shuruud baa ku xidhanoo de waa horta isagu shuruuddii laga helay waa inuu muslim yahay qaangaar yahay qaangaargu noqonay marduu aabbaheed yahay caaqil yahay oo maaragtay waxa weeyaan yahay de waxba midgaraadkiisii joogo xor yahay labna u noqonaya mar walba cadaaladii markaa waa weyan ku sifaysan yahayo aanu faasiq ahayn waxa intaa usii dheer bay yihahdeen culammadu waa inaanay labadooda xumaani ka dhaxayn ila xumaani ka dhaxaysa meel daran buu ka ridaya hadduu doono soo ma wax xumaanoo ka dhaxaysay waa inaanay jirin waa inaanu meherkeedii halkii ay ku mudnayde iyadoo kale ay xaqa u lahayd aanu waxba hoos uga degin iyada danteeda iyo maslaxadeeda waa inuu ka shaqaynay markaa de wax weya aabaha noocaasi naxariis badan buu leeyahayo maanta aabana ma jeclo inantiisu inay meel daran marto shuruuddaana sharcigu wuu u dhigay marka gabadhana gabadh ragga taqaana maaha kii maaragtay waxa weeyaan meel ka ilaaqaba waxaa laga yaabaa inuu rur sheegayo inay moodo in markaa isagu uu u dooro oo uu markaa kii ula jeclaado uu siiyo isagoo markaa shuruudda aynu sheegnay ilaalinaya sharcigu wuu fasaxay maxaa yeelay iyada danteedaa ku jirta iyada danteeda iyaa ku jirta kuwan markaa maanta isku daydaya inay wax qodqodaan oo islaamka ceeb u soo saaraan ayaa meelahan ku wareegeysta oo is yidhaahda meeshan waxbaa ku jira maxaa ku jiri dee aabbaha islaamku ka sheekaynayo iyo aabbaha reer galbeed ka sheekaynaya shaqaba iskuma lehe aabbaha islaamku ka sheekaynayaa waa aabbo xil saaraa oo gabadhan maalintii ay waxaweye calool gashay laga bilaabo ilaa inta ay waxa weeye ka kaaftoomaysa xilka saaranya aabbahaasaa islaamku ka sheekaynaya laakiin aabbaha reer galbeed ka sheekaynayaan waa ayo waa aabbo wax alla wax ka saarani aanu jirin wax alla wax ka saaran maalintii calool gashay maalintay dhalatay maalintay waxa weeyaan iskuul tegaysay maalintii ay wax alla wax xilahoo ka saaraa ma jirin wax waajiboo qaanuuniyo qaanuunku odhanayo waajibkaasa ilmahani kugu leeyahayba ma jiraba biilkiisa dowladdu ku leeyahay bay leeyihin waba qofkaaba wax laba biilo ku ma jiraan wax alla wax xuquuqo ku leeyahay ma jirto ma isnaa tahay de kaa ka isaan ka sheekaynaya markaa kaad ka sheekaynaysan iyo kaa ka sheekaynaaba kala duwan annagu aabbaanu ka sheekaynaa waa aabba naxariistiisu ay muuqatay oo waxa weeyaan inantan u soo samafalayey oo intaasoo ixsaana u soo galay weeyaan oo weliba sharciyo uu ku qasban yahayoo shareecadu ay ku waajibinaysay markan dambena ixsaankii uunbay tanna ka mid tahay inuu markaa isagu meeshii munaasib u arko maadaama iyadii aanay ahayn xog ogaal inuu markaa isagii markaa u dooro taasi waa tan gabadhii laakiin ayibka ahayd eeg waxaa halkan kaaga soo baxaysaa labadan kala qaadka la kala qaadayo sababta loo kala qaaday baa fahmi karaysaaba gabadhii xog ogaalka ahayd ee ragga baratay ee taqaanay ee iyadu wax jaribi soo jarribtay dee iyadaa wax iska baari karaysaa laleeyahy taasi iyada iyaa wax iska baari karaysa wax iska hubsan karaysa marka mar hadday garoob rag soo aragtay iyadaa loo daynaya aabbihiina waxaa la leeyahay iyadaad ka dambaynaysa marka shareecadu markay leedahay gabadha bikirkaa waa la guurinayaa iyadii haddii la doono waxba la weydiinin xaggaasay ka eegaysaayo in aabbuhu uu uga xog ogaalsan yahay rag iyo xaqiiqadooda imisaa intay la baxsadeen oo loo taagi waayo hadhow soo duday kolkaani laba habeen ba uhoye soo dudayoo haddana waxba ninkaa layga furo maaa lagaa furo kolka hada laa kari marka waxa weeye shareecadu waxaasay ilaalinaysaayoo ay markaa xeerinaysa saas daraadeed gabadhii markaa bikirka ahayd aabbihii wuu guurin karaa iyadoo yar buu guurin karaa iyadoo yar oo aan qaangaarinba ilmo yara ayuu guurin karaa haddii ay qaangaar tahay waxa sunno in marka idan la weydiiyo wnisaau calaa darbayni dumarkii waa laba qaybood sayibaatu wa abkaar falbikru gabadhii bikirka ahayd yajuusu lilabi waljadi aabbe iyo awowgii waxa u furan ijbaaruhaa cala nikaax dadkii kale o dhan looma ogola walaalkeed ma guurin karo waayo naxariistii aabbaha aanu lahayn adeerkeed ma guurin karo naxariistii aabbaha aanu lahayn wasayibu gabadhii sayibka ahayd laa yajuusu taswiijuhaa in la guuriyaa ma banaana ilaa bacda buluuqihaa ilaa oo say ayib ku noqotay iyadoon qaangaahin waxaa dhici karta in iyadoo yar aabbeed guuriyey kadibna markii ay de ahaan u weynaatay ninkeedii loo hooyey ila khasab maaha inay qaangaadhaaye jir ahaan inay gabar markaa de ahaan markaa oog xooggan oo markaa waa ninka xamili karta inay tahay unbaa shardiya hoynta iyadoon xamilaynin loo hoyn maayo mamnuuc weeye ma banaano ninkeedii markaa waa la guri galay lakiin may qaangaadhin kadibna haddana waa u furay marka dib la doonaya in haddana nin loo guuriyo ilaa ay qaangaadho lama guurin karo sababtu waa maxay dee idankeedii baa la doonaya inay fasaxdo iyadu ogolaatay raalli ahaanshaheedii qof aan qaangaadhan gaadhinna raalli ahaanshihiisu waxba wax ka soo qaad maleh marka waa inay qaangaadho ilaa bacda buluuqiha jeeroy qaangaadho wa idniha oo ay weliba ogolaato ay fasaxdo oo ay tidhahdo ninkaa waa la ii guurin karaa hada wsal اllah waslm calaa nabiyina mxamed wallah aclam